bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi walihi wصaxbihi aجmaciin fasl fi ma الnaafiya qala الnaadimu raximah اllahu tacaalى wma alatii tanfihi ka laysa naasiba fi qowli sukaani اlxijaazi qaطiba faqowluhm caamiru muwaafiqa ka qowlihim laysa saciidu saadiqa maa naafiyayuu u baab yahay musanifku wuxuu leeyahy waa ma latii tanfiika laysa naasiba e, nawaasikda mubtadaha iyo khabarka nasakhdo waxa weeyaan lix xuruuf e, saddex xaraf saddex xuruuf iyo saddex afcaal ah afcaashi waxa weeyaan kaana wa akhwaatuhaa iyo kaada wa akhwaatuhaa afcaalu lmuqaaraba iyo dhanna wa akhawaatuha musanifka afcaashi wuxuu ka sheegay labo kaani akhawaadkeedoon hadda ka soo baxnay iyo dhanni akhawaadkeedoon hore usoo sharaxnay xuruuftana waxa weeyaan saddex kale inayi wa akhwaatuha waa soo sharaxnay laa alati linafyi ljinsi iyadana waa soo sharaxnay waxaa ku xigo alxuruuf almushabahatu bilaysa xuruuf la yidhaahdo xuruuftaas waxa weeyaan waxaa ugu caansan ama ugu macruufsan ma annaafiya waxaa ku xigto laa annaafiya lilwaaxidi mufrad keligiis mida oo anfiso waxaa ku xigto in annaafiya waxaa ku xigto maxaan ku iraahdaa laata afartaas xaraf waxaa la yihahda alxuruuf almushabahatu bilaysa musanifka marka ka cinwaan ahaan maadi buu yuu ka hadlay ee waan soo dhaafnay ayaga iyo shuruudda ay ku camalfalayaan fi lmutamima yaan ku soo sheegnay marka musanifka maabuu inta kaga hadlay maadaas wuxuu iri waa maa lafdigaas maa ah allatii maadu tanfi wax anfinaysay ee linafyi macnaha wama latii linafyi oo kale ka laysa ay lamid tahay annaasiba laysadii khabarkeeda nasbinaysay yay lamid tahay fii qowli sukaani alxijaazi meesha xijaaz la yidhaahda kuwa degan qowlkooda yay kala mid tahay qaatibatan dhammaantood fa qowluhum ayaga qowlkoodu maa caamirun muwaafiqan caamir mid waafaqsan ma aha ay ku qowleen ka qowlihim ou la mid yahay oo laysa saciidun ninka saciid la yidhaahda ma ah saadiqan mid oo run sheegay marka maadan ma alxijaaziyana waa la yidhaahdaa hiya min alxuruufi almushabahati bilaysa marka carabta marna waxaa la yidhaahdaa haddii aada maqashid xijaaz muqaabilkeeda reer tamiim waay waa laba qabaa'il qaarna najdi ay degaan qaarna xijaaz ay degaan labadaba waa laba carab ah oo usuul ah oy lugaadkooda muctabara ay tahay laakiin lugada ahli اlxijaaz hiya aqwى lugaati اlcarab oo waxa weeyaan waxaa la yihahda waa bilugatihim nazla اlqur'aan اlkariim inay saas tahay waxaa kugu daliil ah qowl اllahi tacaala asigoo ka hadlaya dumarkii eh, maxaan ku iraahdaa nabiyullaahi yuusuf eh, macnaha eh, inay ay wax ka sheegaan ugu tala galeen maa haadaa basharan in haadaa ilaa malakun kariim yaa yidhaahdeen maa haadaa basharan marka fiiri maa haadaa basharan wax kaloo loo haaya ma jirto in haadaa ismu maa la yidhaahdo basharanna khabarkeeda la yidhaahdo waxaa lamide eh, maa huna ummahaatihim in ummahaatuhum ila laa-i waladnahum fiiri markaan maa hunna huna isimkeedii waay ummahaati waa la nasbiyey oo waxaa lagu nasbiyey waa jamcu lmuanathi saalim waxaa lagu nasbiyey kasra marka maadi waa xijaaziya qur-aankiina meeshaasuu kaga soo arooray macnaheedii marka reer tamiimne waxay leeyihiin maadii waa naafiya min xayثu lmacnaa waa isku waafaqsan yihiin laakiin xijaaz waxay ku khilaafsan yihiin annaha laa tacmalu oo qoladan maa caamirun muwaafiqan markay leeyihiin qolada kale waxay leeyihiin maa caamirun muwaafiqun maadii waa naafiya mulgaatun laa camala laha cinda bani tamiim caamirun mubtada muwaafiqun khabar saasay icraabayaan marka aayadan oo kale maa haadaa basharan ma huna ummahaatihim reer tamim waxay leeyihiin annaga luqadeena maaha inan diideyna ma aha inay reer eh, xijaaz luqa ay leeyihiin aayaadkan ay ku soo degeen ma diidanin laakiin annaga luqadeena ma ah marka yani kownu shay saxiix fii luqati اlqowmi laa yacni annahu baatilun cindaka adiga waa inaad ictiraaftaa marka maada xijaaziyada ah laba saddex shardi bay u baahan tahay shardiga koobaad maada xijaaziyada inaysan in ka daba dhicin weeyaan oo waa maxay haddii maa in la yidhaahdo oo hadda maa caamirun muwaafiqan bay ahaade maa in caamirun muwaafiqun haddii la yidhaahdo camalkeeda waa la burinaa biitifaaq weeyaan nuqdada labaad anlaa yataqadama khabaruha cala smiha hadda maa caamirun muwaafiqana maa muwaafiqun caamirun haddii la yidhaahdo muwaafiqun khabar mutaqadim caamiruna mubtada muahar maadina naafiya mulqaatu laa camala laha baa laleeyahy shardiga saddexaad anlaa yantaqida nafyuha biila ou haddii la yidhaahdo maa caamirun ilaa saadiqun haddii la yidhaahdo waxa weeyaan ilaadaas waxay samaynaysaa nafyigii oo ithbaat may maa bacdigeeda u bedelaysa marka waxay noqonaysaa camal ma laha wamaa muxamadun ilaa rasuulun yaa ka mid muxamadun mubtada waay maadi naafiya mulgaad rasuulun khabarkiisi weeyaan marka haddii shuruudaas ay hesho idaa tawafara lahaa tilka shuruud fa hiya caamilatun camala leysa tarfacu lmubtada calaa annahu ismun laha wa tansibu alkhabra calaa annahu khabarun laha kuwa kalena sidaasaa loogyaa loogu qiyaas qaadanaya laakiin maadaama musanifku uusan sheegin waan dhaafayna markaasuu dhi wamaa lafdigaas maa ah eh, alatii maado tanfii wax anfinayso linafyi u sugnaatay ka laysa bay la mid tahay annaasiba laysadii khabarkeeda nasbinaysay laakiin waxay kala mid tahay fii qowli sukaani alxijaazi kuwa xijaasdaga dhammaantood qowlkooday kala mid tahay qaatibatan xaal ay yihiin fa qowluhum reer xijaas qowlkooda oo maa caamirun muwaafiqan ay ku qowleen ka qowlihim ou lamid yahay oo laysa saciidun ma aha saadiqan ninka saciid liihaha saadiq ma ah marka maadi waxaad ugu qiyaas qaadataa kuwa kaloo ayda la walaal eh oo in iyo laa iyo laata afartaasna sidaasoo kale u faham inay nawaasiqdii afcaalulmuqaaraba laga tegayne ayadana maskaxda kusii hayso ayb wama alatii tanfiika laysa naasiba fi qowli sukaani اlxijaazi qaadiba wmaa alwaaw listinaaf maa mubtada mabniyun cala sukuni fi maxali rafcin wamaa lafdigaas maa ah alatii maado alatii ismu mawsuul mabniyun cala sukuni fi maxali rafcin mubtada thani tanfi ficlu mudaaricu marfuuc wa calaamatu rafcihi تنفي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة عليها منع من ظهورها الثقل والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود إلى التي وما لفdigaas ma التي maado marka والجملة من الفعل والفاعل تنفي لا محل لها من الإعراب لأنها صلة ka laysa alkaafu xarfu jarin laysa majruuru bilkaaf mabniyun cala alfatxi fi maxali jarin annaasibati sifatu lilaysa wa sifatu lmajruuri majruur wa calaamatu jarihi kasratu daahiratu fi aakhirihi aljaaru walmajruuru ka laysa mutacaliqu bkhabrin maxduufin taqdiiruhu kaainatun ka laysa khabaru lilati wاljumlaة min almubtadaء الthaanي wa khabarihi fi maxali rafci khabru اlmubtada alأwl wmalati wa maa lafdigaas ma maadi alatii maado alatiidan hadda waxaad moodaa bimacnaa in sifa ahaan uu ugu qasday fii qowli jaaru wa majruuru mutacaliqu bima tacalaqa bihi ljaaru lmajruur aladii qablahu qowli mudaaf sukaani mudaafun ilayhi majruur bikasra daahira sukaani mudaaf alxijaazi mudaafun ilayhi majruur bikasra daahira qaatibatan xaal min sukaan liannaha wain kaanat nakira laakinaha udiifat mansuubatun wacalaamatu nasbiha fatxatun daahiratu fi aakhirihi faqowluhum alfaau lilistinaaf qowlu mubtada marfuucu bilibtidaa wcalaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi qowlu mudaafhum mudaafu ilayh mubnin cala sukuni fi maxali jarin maa naafiyat caamilaة camalu leysa tarfacu isma wtansib اlkhabr caamiru ismu leysa marfuuc calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi muwaafiqa khabru ma ama khabru ma mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fi aakhirihi wاljumlaةu min ma wasmiha wa khabariha fi maxali nasbin maquulu qowlihim ka qowlihim alkaafu xarfu jarin qowli ismu majruuru bilkaaf wcalaamaة jarihi kasra daahira qowli mudaafin mudaafu li mubni calى sukuni fi maxali jarin aljaaru wاlmajruuru mutacaliqu bkhabari maxduufin taqdiiruhu kaa'inu faqowluhum ka qowlihim labadaas maanta labada qowl asuu mubtada i khabar ah faqowluhum maa caamiru muwaafiqan ay ku qowleen ka qowlihim ou la mid yahay marka ka qowlihim jaari majruurkan waa khabar qowluhum ou khabar u yahay laysa ficlun maadin naaqis tarfacu lisma watansibu lkhabra mabniyun cala alfatx saciidun ismu leysa marfuucu calaamatu rafci damat daahirat fi aakhirihi saadiqan khabaru leysa mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu daahirat fi aakhirihi intaas waxaan kaga baxnay maadii naafiyad ahayd ayib baabu nidaa wanaadi man tadcuu biyaa aw biayaa aw hamzatin aw ay wa in shita hayaa wansib wanawin in tunaadi nakira ka qowlihim yaa naahi man daci shara wa in yakun macrifatan mushtahira falaa tunawinhu waduma aakhira taquulu yaa sacdu ayaa saciidu wa mithluhu yaa ayuha alcamiidu wa tansibu lmudaafa fi اnnidaai ka qowlihim yaa saaxiba اridaa'i wa jaa'izu cinda dawi lafhaami fi yaa gulaamu qowlu yaa gulaami wjawazuu fatxata hadi اlyaai wاlwqfa bacda fatxiha bilhaai wاlhaau fi اlwqfi calى gulaamiyah kalhaai fi اlwqfi calى sulطaaniyah wa qaala qowm fiihi ya gulaama kamaa talow yaa xasrata calaama wxadfu yaa yajuusu fi nnidaai ka qowlihim rabi stajib ducaa'i wa in taqul yaa haadihi aw yaada faxadfu yaa mumtanicun yaa haadaa inta waxaan ka galaynaa waxa weeyaan baabu nida nida waxaa la yidhaahdaa rafcu الsawt isilaaxa ahaan luqana waxaa waaye addacwatu biya aw biixdaa akhawaatiha yaa lagu yiraahdaa eh, tacriifka lugawi ah lannahu lugawi waxaan u leenahay addacwatu biya aw biixdaa akhawaatiha eh, naxwo tacriif uma noqon karto lianna naxwada waxay ka hadashaa xuruufta aakhirkeeda tacriifkaasna aakhir xuruufka ma hadlay munaadaha waxaa hadda meeshan loogugu sheegay annagana mansuubaadkan ku dhex jirnaahe liannahu waxaa lagu leeyahay munaadaa waa mansuub bificlin maxduuf oo haddaa tirahdid yaa zaydu waxay ka dhigan tahay adcu zaydan ay ka dhigan tahay adcu zaydan yay ka dhigan tahay marka sidaas awgeed baa mansuubaadkan loogu sheega waxaa la yihahdaa munaadaha waa mansuub bificlin maxduufin wujuuban لأnنhu laa يجuز الجمcu byn الbdل والmbdل canhu yaadi maadaama ficilka ay bedel ka tahay lama keeni kara ficilkii yaadi lama kulmin karo oo ma dhihi karaysid yaa adcuu yaa adcuu zaydan ma dhihi karaysid oo adcuudi inaad keentid yaadii bedelkeedna aad keentid ma dhici kartid nin haddaad tiraahda niya wakiil baad iga tahay neef ariga suuqi iga soo god lacagta u dhiibtid inaad haddana garab u dido tiraad haddaan anigaa kula soo gadaya sax ma aha maadaama aad wakiilatay asaati inaad shaqada u dhaaftid ay tahay ayib marka munaadaha axkaamtiisa awalu shay waxaa weeyaan inaad garatid ee adawaadkiisa adawaat nidaa waxa weeyaan sagaal xaraf wa ama haddii laysku aruuri afar isku imaanay yaa oo ah umulbaab xuruufta wax loogu yeero yaa a kamid walidalika tacmalu madkuuratan wa maxduufa yaadii marna waa la goyn karaa oo yuusufu acrid can hada yaa yuusufu ay ka dhigan tahay liannaha umulbaab waay ya iyadoo hamza lagu daray ayaa hamsadoo ha loo bedelay hayaa saddexdaas mutafaricaat min waay waxaa min amunaada kamid ah eh, alhamzatu amuxamadu alaleeyahay azaydu waxaa weyaan min xuruufi nidaa hamzada qofka markuu kula fadhiyo yaa malehis amuxamed ismacni ifcal kada w kada baad leedahay waa hamzo hamzadiio hadana xoogaa la dheereey oo la yiriyay a axmadu ayadana mutafaric waay midda labaad ay waay waxaad ku arkaysaa kutubta xadiida ah nidaha noocan oo kale waad ku arkay dad badanoo طulaabulcilmi ah waxay u fahmayaan ay fulaan markii layidhaha tafsiir inay tahay lannahu eyda tafsiirna waa loo isticmaalaa min xuruufi nidaana waa loo isticmaalaa hadba maqaamka la joogo yaa ku fasirayo marka ay in la yidhahdo ay axmedu ay zaydu in la yidhaahdo iyo iyadoo la dheereo ay zaydu iyo ay axmedu la marka alhamzatu wa ay wa yaa wa ayaa wa hayaa waxaa keli oo ka dhiman wa oo lilnudba qofka markuu e, xanuunka sheeganaya ama calaa calay waa ra'saah waa badnaah waa caynaah markuu leeyahay waxa weeyaan e, maxaan ku irahdaa min xuruuf nida laakiin nooc khaas ou ku gaaraya intaasaa waxaa laysku yidhahdaa xuruuf nidaa marka xuruufu nidaa haba ahaate e eh, munaadaha loo naadinayo cibaara can marxalatayn baa la yidhahda akharu naxwiyiin waxay qabaan munaadaha inuu baciid yahay iyo inuu qariib yahay unbay ukala baxaan oo markuu baciid yahay hayaa iyo iyo ayaa yaa loogu yeeraa markuu qariib yahayna ey i a i a waxay ahaataba markii ay dhow yihiina loogu yeeraya yaa markii la yidhaahdane liannaha um abwaab um lbaab saalixa lilbaciid walilqariib qolo kale waxay leeyiin ma ahane munaadaha masaafadiisa calaa halaatha maraaxil ima an yakuuna baciidan oo ayaa i hayaa ay leedahay ima an yakuuna mutawasitan baciidna ma aha qariibna ma aha oo ey i a loo loo isticmaalo iyo inuu qariib yahay oo a iyo a loo isticmaalo iyo yaa oo jamiic lmaraaxib loo isticmaalay liannaha um lbaab marka xuruufta wax loogu naadiyo waa intaas sidaas aynu u qeybsamaan waxaa inoogu xigo ou musanifka hadda tanaawala laakin biariiqa fiiha nooc min atashwiish xukmu lmunaadaha muxuu yahay qolaa waxay qabaan munaadaha ayan kaana waa mucrab ayib oo sidii hadda aan ku soo dhaafnay qoladaas laakiin laabay ahayd munaadaha saddexa wuxuu u qeybsamaa shan buu u qeybsamaa munaadaha haddii uu yahay mufrad calam ah iyo hadduu yahay nakira maqsuuda ah yubnayaani calaa maa yunsabaani bihi fii baabi macrifati calaamaati اlcraab hadduu mufrad yahay mufradkaasoo maanta inta lagala jeeda maa laysa mudaafan walaa mushabahan biاlmudaaf marka waxaad leedahay yaa ibraahiimu qad sadaqta ru'ya yaa yuusufu eh, acrid can hada sida ilaahi subxaanaه wa tacaala yaa ibraahiimu qad sadaqtu ruya mufradkii calamka ahay waa yaa zaydu yaa caliyu yaa muxamadu yaa cuhmaanu aada leedahay waxaa weeyaan waa mufrad calam mabniyun cala dami fi maxali nasbin baa laleeyahay waxaa lamid ee mufradkaas calamka ah tathniyadiisi tathniyadiisi iyo jamci waa lamid oo ayaga macnaha yubnayaani calىa maa yurfacaani bihi low kaana fi baabi macrifati calaamati اlcraab oo waxaa leeyahay yaa muslimaani yaa muslimuuna yaa muslimaatu yaa laleeyahay oo jamcu lmudakari saalim iyo tathniya fi hada albaab waxay qeyb ka yihiin mufradka wixii lagu godi jiray oo tathniyadii alifkeedii ah jamcu mudakar saalim waawgoodi ah yaa lagu binaynaya marka almufrad اlcalam yubnى calى dami in kaana mufrada aw yubnى calى اlalifi aw ilwaawi in kaana muhanan aw jamcan midka labaad in kaana nakira maqsuuda asna yubnى calى dam nakira maqsuuda waxaa weeyaan haddaad tiraa yaa rajulu toban nin oo meesha isla fadhiso haddaad mid gooni ula qasadid ood yaa rajulu tiraahda rajulkaas nakira waay laakinaka kownaka qasadta bikalaamika rajula bicaynihi you nakira loo qasdow noqday asigana mabniyin calaa dami fi maxali nasbin haleh wixii kasoo haro oo mudaafki iyo mushabah bilmudaaf iyo nakira ghayra maqsuuda waxaa la yidhaahdaa ninkii waacidka ahay oo dadka wacdinay yaa gaafilan can dikri illaahi intabih oo kale ninka markuu khudbo akhrinayo dadkaanoo dhan hal qof gooni ulama jeedo laakiin dadkaasoo wuxuu ka soo qaadaa qof qof inuu la hadlayo oo kale marka nakira oo gheyru maqsuuda la yidhaahda hal qof ulama jeedo almudaaf waatan yaa saaxiba rida yaa taaliba cilmin ala leeyahay haddii uu uu mudaaf yahay asna waa la nasbinaya almushabahu bilmudaaf yaa kamid eh almushabahu bimudaaf waxaa la yihahda ma tasala bihi shayun min tamaami macnaahu oo hadda eh, markaan yaa khaafilan can dikri llaahi niri xataa waxaa weeyaan eh, waxaa lagu tiri karaa nakira maqsuudana waa lagu tiri geyr maqsuudana waa lagu tiri karaa mushabah bilmudaafna waa lagu tiri karaa waa midku hadda uu yiri yaa naahiman oo kale ay qeyb ka tahay almuhim munaadihii shantaas waaye musanifki intuusan waa kuu sheegi doonaa laakiin biariiqa gayri murataba markaasuu iri wanaadi ugu yeer man tadcuu ninkaad u yeeraysid biya ugu yeer aw bi biayaa ugu yeer aw hamzatin aw bihamzatin ugu yeer aw ay ugu yeer wa in shita haddaad doontidna hayaa ugu yeer marka yaa ayaa hayaa ayib waxaa raaca marka hamzatin a keligeed ama ay oo iyada dheer iyo iyadoo gaaban intaas waa xuruuftii wax loogu naadinay waay wansib wanawin in tunaadi nakira ka qowlihim yaa naahi mandaci shara wansib nasbi wanawin tanwiinna ugu daro laba shaqaloo isa saaran saar in tunaadi nakira nakiradii haddaad u yeertid oo kheyra maqsuudo aheed waay munaadihii koobaad waay annakira hayru lmaqsuuda waa la icraabayaa icraabtina macnaheedii waa la nasbinayaa tanwiinna waa la saarayaa ka qowlihim oo kale weeyaano yaa naahiman yaa nahiman dheh daci shara yaa nahiman midka oo oo macnaha damaca badannahow daci sharah ka teg damaca badan sharaha waxaa waay ninka laa yashbac nahimna ninka maman waay ninka waxa ku maman oo aad u jecel oo aan eh, macnaha eh, eh, naftiisa iyo dhan isa siiyaa layihahda yaa nahima ninka mamanow daci ka tag marka nahiman hadda markaad leedahay dad markaad la hadlaysid sifadan xun inaad reebtid aad rabtaa hal qof hadaad farta ku taagtid dagaal baa imaanay marka waxaad leedahay qofka asaa is yaqaane qof kasto sidaas ahow waxaas iska dhaaf saasaad leedahay marka kaas waxaa weeyaan annakiratu gayru lmaqsuuda midka labaad wa in yakun haddii uu yahay munaadihi macrifatan haddii uu yahay mushtahiratan la yaqaano falaa tunawinhu ha tanwiininin ee waduma aakhirahu aakhirkiisana god hadduu mufrad calam yahay baa lagala jeedaa yaa zaydu yaa ibraahiimu yaa caliyu aada leedahay waad godaysaa markaad godidna ma tanwiininayso yaa zaydun ma dhehaysid yaa zaydu dama keligeed waa waa kana taquulu waxaad leedahay yaa sacdu sacadow ayaa saciidu saciidow wa mithluhu waxaa lamid eh yaa ayuha alcamiidu camiidkiyow camiid almuctamad ninka la cugsadow ayuha ayudaasaa waxay tahay munaada mufrad calam ahay ay lamid tahay ayadana sidii sacdu loo ciraafay oo kale marka hadda wuxuu soo sheegay annakira gayru lmaqsuuda iyo mufrad calam ah markaasuu wuxuu uri watansibu lmudaafa fi nnidaai ka qowlihim yaa saaxiba ridaa'i wa tansibu lmudaafa mudaafkii waad kordhigaysaa fi nidaai fi xaali nidaa ka qowlihim weeyaan oo yaa saaxiba aridaai ay ku qowleen yaa saaxiba aridaai ninka go-a watow ay lamid tahay saaxiba hadda waa munaada wa udiifa ilaa maa bacdahu fasaara munaadan mudaafan waa midkii sadexaad weeyaan musanifka intaasuba ka sheegay aqsaamtiisi nakira oo ghayra maqsuuda iyo mufrad calam ah iyo iyo mudaaf maxaa meeshaa naga maqan nakira oo maqsuuda ah iyo almushabahu bilmudaaf oo waa tii la dhihi jiray yaa taalican jabalan yaa rafiiqan bilcibaadi oo kala waay marka mudaafka iyo mushabah bilmudaaf iyo nakira ghayra maqsuuda saddexdaas waa icraaban tahay mufrad calam a ah, iyo nakira maqsuudana waa mabni intan kale axkaam kalou galay wa jaa-izu cinda في lafaami fi yaa يا qowlu yaa gulaami wa jaa-izun waxaa banaan cinda dhawi lafhaami kuwa fahmiga u saaxibka agtooda fi yaa gulaamu waxaa ku banaan qowlu yaa gulaami in la yidhaahdaa banaan eh, runtii waxaad moodaa musanifka inuu kala qalbiyey almunaada ilaa yaa ilmutakalimi waataan hore usoo ishaagarnay lix luqaa ku banaan marka hadda ghulaamu maa asal e mase ghulaami yaa asal ah asalka ghulaamii waay marka inuu yidhaahdo yaa ghulaamu waxaa ku banaan yaa ghulaami yaa ku banaan waxay ahayd in la yidhaahdo yaa gulaami waxaa ku banaan yaa gulaamu in la yidhaahdo min xayثu اlxaraka waxa weeyaan saddex xarako yaa gulaami yaa gulaama yaa gulaamu saddexdaas xarako waay kulu munaadan mudaafan kulu munaadan mudaafin ilaa yaai اlmutakalimi yajuuzu fiihi sitaةu awjuhin thalaaثaة min alxarakaat wa thalaatha min alxuruuf sadexda xarakada yaa ulaamu yaa ulaama yaa ulaami sadexda yadana yaa ulaami yaa ulaamiya yaa ulaamaa lixdaas waay laakiin lixda say isaga dhashaan asalkii waxaa weeyaan yaa ulaami a asal ama yaa ulaamiya yaa ulaamiy a asal yadi waa isim la idaafay ilaa yaa mutakalim ayib in ya-daas haddana la kordhigo maya marka hore yaa ghulaami iyadoo ah eh, ya-di baa la goynayaa litakfiif maxay noqonaysaa yaa ghulaami qur'aanka yaa cibaadi fattaquuni yaa ku soo aroortay marka fiiri kasradan yaa ghulaami ah ya-di oo la goyay ka dhalatay ayib marna waxay noqotaa yaa ghulaamiya ya-di ghulaamii reebnayd yaa la kordhigay waa waa waa ya-di luqadeedii dambo yaa ghulaamiya markay noqotay yaa waxaa la yidhi miimkii hoos dhignay haddana la fadxi ya-dina alifaa loo bedelay yaa ghulaamaa yaa xasrataa ay lamid noqotay alifti yaa la gooyey yaa ghulaama ay noqotay damadii oo ghulaama aliftii baa fatxada ugu dambaysay yaa min ajli tahqiili اlismi yaa ghulaamu layri marka sidaas ay isaga daba dhashaan luqaadka calaa kulli xaal saddexna waa xaraka saddexna waa maxaan ku iraahdaa waa xaraf marka wuxuu iri wa jaa-izun waxaa banaan cinda dawi lafhaami kuwa fahmayaalka fahmayaasha u dadka fahmada la agtooda fii yaa ghulaamu waxaa ku banaan qowlu yaa ghulaami yaa ghulaamu ayadoo ahayd in yaa ghulaamii la yidhaaha ku banaan wa jawasuu way banneeyeen fatxata haadihi haadi lyaa fatxata haadihi midan kordhigeeda alyaayi ah ay banneeyeen yaa ghulaami ayadoo ahayd ya-dii reebneed kordhig yaa ghulaamiya yaa cibaadiya aladiina asrafuu wajawasuu way baneeyeen fatxata haadihi midan kordhigeeda yada alyaai yada ah yadan oo hadda reeban in la kordhigana waa baneeyeen yaa ghulaamiya walwaqfa wajawasuu way baneeyeen alwaqfa in lagu istaaga bacda fatxiha yadi markii la kordhiga kadib bilhaai in lagu istaagay baneeyeenoo yaa ghulaamiyah in la yidhaahdo wاlhaau fi lwaqfi wاlhaau hadi oo fi lwaqfi waqfiga dhexdiisa ku jirtay calaa ghulaamiyah lagu waqfo kalhaai bay la mid tahay fi lwaqfi lagu istaago calaa sulطaaniya waxaa lagu leeyahay maa agnaa canii maaliya halaka canii sulطaaniya hadas ha oo ziidat liajli اlwaqfi weeyaan waxaa lamid eh yaa ghulaami ayadoo ahayd yadioo la kor dhigay yaa ghulaami ya la yiri marka haddii in isimkaas lagu istaaga la rabo haddii yaa ghulaami lagu istaago luqadii hore u laabanaysaa laakiin sidii eh, yadioo fatxisan loo baaqi yeelo ha baa la keena yaa ghulaamiyah lale marka sidii yaa ghulaamiyah yadah oo ghulaamiyah ku jirto ya ku sulطaaniyaha ay la mid tahay oo liajli اlwaqfi baa loo keenay wa qaala qowm qowm waxay yidhaahdeen fiihi fi lmunaada almudaafi ilaa yaa lmutakalimi yaa ghulaamaa ay yidhaahdeen kamaa talow say u akhriyeen yaa xasrataa calaa maa yaa xasrataa calaa maa faradtu yaa asafaa calaa yuusufa ay lamid tahay aliftaas waxay ka timid iyadoo ghulaamiya ahayd yaa miimti waxaa loo bedelay kasradeedii fatxa yaa ghulaama ay noqotay tilqaa'iyan ya-da haddii ay tahay mutaxarik wa futixat maa qablaha inqalabat ilaa alafin yaa ghulaama ay saas ku noqotay yaa xasrata calaa mafa wa xadfu yaa yajuusu fi nidaa'i adiga muhim lixdii luqale ka faham wa xadfu yaa yajuusu fi nidaa'i ka qowlihim rabi اstajib ducaa'i wa xadfu yaa ya-di in la xadfaahu yajuusu way banaan tahay fi nidaai nidaha dhexdeeda yaa u nidaa in la gooyo waa banaan tahay ka qowlihim oo kale weeyaan oo rabbi yaa rabbi rabbigeeyow istajib ducaa'i aa tiri fiiri marka min axkaami اlmunaada waxaa ka eh xadfu xarfi nidaa laakin bsharطi an yakuna اlmaxduufu ya duna gayriha min akhawaatiha marka min axkaami اlmunaada waxaa kamid e eh, in munadihi in ya-di la goyn karo laakiin waxaa shardi siyaaqa in laga fahmayo qur-aankii wuu ku soo arooray yuusufu acrid can hada yuusufu biitifaaqi اlmufasiriin yuusufu yaa yuusufu ay ka dhiganta waxaa lamid i eh, rabbi bimaa ancamta calaya falan akuuna rabbi yaa rabbi weeyaan marka yajuusu xadfu xarfi nidaa calى ida kaana almaxduufu yaa duuna gayriha min xuruufi nidaa w xadfu yaa yaa xadafkeeda yajuusu wuu banaan yahay fi nidaa ka qowlihim oo rabbi yaa rabbi istajib ducaai aa tiri wa in taqul hadaa tiraadid yaa haadihi midaanay aw yaadaa midkaanow faxadfu yaa yadi in la xadfaahu mumtanicun waa reeboontaa yaa haadaa nin yahbo yaa haadaa midkaan midkaanow marka wuxuu ku leeyahay al aslu yajuusu xadfu xarfi nidaa hada huwa alaslu ayib markaasaa waxaa la yidhi taas qaacida guud haba ahaatee laakin hunaaka munaada laa yajuusu xadfu xarfinida minhu waxaa kamid aha layiri munaadaha aan wax laga goyn karin haddii ismu ishaara uu noqdo haada iyadoo aheyd baa nidaa laga dhigayaa haada haddii ya-di la gooyo oo haada la yiraahdo mubtaday u ekaanaysaa inay xarfunidaa tahay inuu meeshii munaada ka yahay lama maqlayo uu musanif ka sheegay waxaa lamid aha lyidhi damiir hadduu iyaaka oo kale u naadiso yaa iyaaka aad tirahdid laa yajuusu xadfu xarfi nidaa'i min adamiir waxaa lamid eh haddii uu munaadihii noqdo mustagaath nin gargaar aad u dalbaysid yaa lallaahi lilmuslimiin haddaad tirahdid yaadi lama goyn karo marka almunaada aldamiir wa asmaau lishaara walmustagaath saddexdaas xarfu nidaa lagama goyn karo inta soo hartay cala alqowli الصaxiix waa laga goyn karaa waxaa la ysku khilaafay lafdu اljalaala yaa allah hadday tahay ma laga goyn karaa allah keligeed ma la dhihi karaa qola waxay leeyihin maya ila idaa cuwida bilmiim oo allaahuma haddii la yidhahdo allaahuma asalkeeda allaahu bay ka timid ya-di markii la gooyaa miimtaas looga ciwad qaatay taasna yani hadalkaas baa ku jira marka hada khulaasatu maa dakarahu lmusanif fii baabi nida ayb markaasuu ri wanaadi man tadcuu biya aw biayaa aw hamzatin aw ay wain shita hayaa wanaadi ugu naadi man tadcuu ninkaad u yeeraysid biyaa ugu naadi aw biayaa ugu yeer aw hamzatin ugu yeer aw ay ugu yeer wa in shita haddaad doontina hayaa ugu yeer ayib alwaaw listinaaf naadi ficil amar mabniyun calى xadfi xarfi اlcila wاlfaacilu damiir mustatir wujuba taqdiiruhu anta man ismu mawsuul bmacna اladii mabniyun calى الsukuni fi maxali nasbi mafcuul bihi tdcuu ficlu mudaaricu marfuuc calaamatu rafci damaة mqadaraة cala waaw manac min duuriha hiqalu wاlfaacilu damiir mustatir wujuba taqdiiruhu anta bya albaaw xarfu jarya smu majruur bya mabniyu calى الsukuni fi maxali jarin aljaaru wاlmajruur mutacaliq btadcuu aw xarfu caطf baya macطuuf calى ya mabniyu calى الsukuni fi maxali jarin aw hamzati aw xarfu caطfin hamzati macطuuf calى ya wاlmacطuufu calى اmajruuri majruur wcalaamatu jari kasra daahira aw xarfu caطf ay macطuuf calى ya mabniyu calى الsukuni fi maxali jarin win shita alwaaw listinaaf in xarfu shardi jaazimu yajzimu ficlayn اlawl ficlu shardi wthani jawaabuhu jazauhu shi ficil amr shi ficil maadi mabniun calى sukun litisaali bdamiir rafci mutaxariki fi maxali jazmin ficlu shardi wtaaw damiir mutasil mabniyun calى اlfatxi fi maxali rafcin wa jawaab الshardi maxduufu dala calayhi الsiyaaq wالtaqdiir wa in shita haddaad doontid faqul hayaa oo kale wa jumladaas faqul ah yaa fi maxali jasmin jawaabu shardi ah haddaan faqul soo qadarno hayaa waxay noqonaysaa maquul qowl mabniun calى sukuni fi maxali nasbi ayib jumlatu tadcuudaas maxay noqonay laa maxala laha min alicraab liannaha silaة اlmawsuul wanaadi man tadcuu wاlcaa'idu ilى اlmawsuuli aldamiir اlmaxduuf min tadcuu wanaadi man tadcuuhu ay ahayd marka waa banaan tahay caaidka in la gooyo haddii siyaaqa uu ku tusinayo waxaan hore ugu soo miithaalinay yakulu minhu yakulu mima taakuluuna minhu wayashrabu mima tashrabuuna minhu a idana ku qadaran ayb wansib wanawin in tunaadi nakira ka qowlihim yaa nahiman yaa nahiman daci shara wansib alwaaw istinaaf insib ficil amar wanawin ficil amar thaani labadaba laba ficil wa insib ficil amar mabni cala sukuun walfaacilu damiir mustaj wujuban taqdiru anta alwaaw xarfu caطfi nawin ficlu amri mabniyu calى الsukun wاlfaacilu damiir mstajib wujuba taqdiru anta in xarfu sharطi jaazimu yجzimu ficlayn اأwl ficlu sharطi wthani jawaabuhu jazauhu tunaadi ficlu sharطi majzuum bin wcalaamaةu jazmi xadfu xarf اlcila wاlfaacilu damiir mstatir wujuba taqdiru anta annakirata mafcuul bihi mansuub wcalaamaةu nasbi fatxaة ظaahiraة fi aakhirihi ka qowlihim jaar wmajruur wahwa khabru lmubtadaءi maxduuf wالtaqdiir wadalika ka qowlihim yaa nahiman yaa xarfu nidaa nahiman munaada nakira غayr maqsuuda mansuub calaamaةu nasbi fatxaة ظaahiraة fi aakhirihi daci ficlu amr mabniyu calى xadfi xarfi اlcila wاlfaacilu damiir mstatir wujuba taqdiiru anta asharaha mafcuul bihi mansuub calaamaةu nasbi fatxaة ظaahiraة fi aakhirihi wاljumlaة nahiman dacishara yaa nahiman dacishara fi maxali nasbi manquulu qowlihim ayib hadda waxaa weeyaan ficlu shardi baan soo sheegnay in tunaadi nakira jawaabti aawey wa jawaabu shardi maxduufu dala calayhi maa qablahu oo in tunaadi annakirata fansib wanawinha saasay macnihii ka dhigan tahay oo insibtaas oo hadda soo hormartay yaa jawaabti xaqiiqadeedii ay tahay wa in yakun macrifata mushtahira falaa tunawinhu waduma aakhira alwaaw listinaaf in xarfu sharطi jaazimu yجzimu ficlayn اأwl ficlu sharطi wthani jawaabuhu jazaauhu yakun ficlu sharطi majzuma bin wcalaamatu jasmihi الsukuun wa huwa min kana naaqisa tarfacu ism wtansib اkhabr wasmu yakun damiiru mustatiru jawaaza taqdiru huwa yacuudu ilى اlmunaada macrifatan khabru yakun mansuub wcalaamatu nasbi fatxa daahira mushtahiratan sifatu lilmacrifa wa sifatu lmansuubi mansuub wa calaamatu nasbiha fatxa daahira falaa alfaau waaqicatu fi jawaabi shardi laa naahiya tunawin ficlu mudaaricu majzuumu bila annaahiya wa calaamatu jasmihi sukuun wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiru anta wاlhaau damiir mutasil mabniun calى dami fi maxali nasbi wاljumlaةu falaa tunawinhu fi maxali jasmi jawaab shardi wa duma alwaawu xarfu caطfin duma ficlu amrin asalkeeda waxay ahayd wadmum yay ahayd marka mabniyun calى الsukuun wa inamaa futixa takhalusa min iltiqaaءi saakinayn udmum ayadoo ahayd markii maxaan ku iraahdaa hamsadii la gooyey labadii miim dum labadii miim oo reeban yaa kulantay markaasaa waxaa weeyaan labadii baa leesdhexgeliya midda danbaa la kordhigay ee asalkeeda udmum ay ahayd wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta aakhira mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbihi fatxaة ظaahiraة fi aakhiri aakhira mudaaf wاlhaau damiir mutasil mabniyun calى dami fi maxali jarin mudaafu ilayh taquulu ficlu wa faacilu yaa xarfu nidaa sacdu munaada mufrad calam mabniyun calى dami fi maxali nasbin ayaa saciiduna waa lamid oo ayaa xarfu nidaa saciidu munaada mabniyun calى dami fi maxali nasbin ayib wa mithluhu dad baa waxay leeyihiin laakiin iska dhaaf tafaasiil dheer waa taas wa mithluhu alwaaw lilistinaaf mithlu mubtada marfuucu bilibtidaa mithlu mudaaf walhaau mudaafun ilayh mabniun cala dami fi maxali jarin wاlkhabru maxduuf taqdiiruhu qowluka hadaadan ku khabrin yaa ayuha alcamiidu yaa xarfu nidaa ayu munaada mabniun cala dami fi maxali nasbin ha zaaida alcamiidu sifatu lilayi wa sifatu lmarfuuci marfuuc wcalaamatu rafci damatu daahiraة fi aakhirihi munaadahan yaa ayuha alcamiidu jumladiiso adcu ayuha alcamiidu ah fi maxali nasbin maquul qowlik wa tansibu اlmudaafa fi اnidaai ka qowlihim yaa saaxiba اridaa'i wa tansibu alwaaw lilistinaaf tansibu ficlu mudaaricu marfuuc bidama daahira wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta almudaafa mafcuul bihi mansuub bifatxa daahira fi nidaai jaaru majruur mutacaliqu bitansibu ka qowlihim khabaru limubtadain maxduufin taqdir wadalika ka qowlihim yaa xarfu nidaa saaxiba munaada mudaaf mansuub wcalaamatu nasbi fatxa daahira saaxiba mudaaf aridaai mudaafun ilayhi majruur wcalaamatu jarih kasra daahira wajaa-izu cinda dawi lafaami fi yaa gulaamu qowlu yaa gulaami ayib wa jaa-izun alwaaw lilistinaaf jaa-izun cinda dawi lafhaami fi yaa gulaamu qowlu yaa gulaami jaa-izun mubtada marfuucu calaamatu rafcihi damatu daahiraة fi aakhirihi cinda darfu makaan mansuub cala darfiya mutacaliq bijaa-izun cinda mudaaf dhawi mudaafun ilayhi majruur bilyaai niyaabatan can ilkasra liannahu mulxaqu biljamci mudakari saalimi dhawi mudaaf alafhaami mudaafun ilayhi majruur wacalaamatu jari kasra daahira fi xarfu jar ya gulaamu majruuru fi mabniin cala dami fi maxali jarin ama xaraka xikaaya icraab qowlu faacilu sadama sada alkhabr waxa weyaan isimka faacil hadii lagu bilowdo hadaa tiraahda qaaimun zaydun hadaa tiraahda qaaimunti mubtaday noqonaysaa zayd meeshiid khabar ka dhihi leedna faacilun sada masad alkhabr isimka oo faacil hadday mutataabiqeyn yihiinne jaa-izun hadda khabar muqadam waa dhihi kartaa qowlu yaa ghulaami na mubtada muakhar waa dhihi kartaa لكن eh, inuu جائز isunta qowludi ou macnaha gotay waadix waay hal cilo baa ku jirto jaa-isun waxa weeyaan nakiro oo macnaha maxaan irahdaa hadda aan waxba ictimaadin calaa qowli ibni maalik waqad yajuusu faa-izun ulurashad uu yiri in booskiisa la gelinayo ama liana alibtidaa'a binakira sawaqahaa huna tacaluqu darfi biha nooc min ataqwiyu siinaya almuhim jaa-izun mubtada dhe qowludaasne faacil masada faacil sada masada alkhabr marfuuc calaamatu rafci dama daahira qowl mudaaf yaa ghulaami mudaafun ilayh majruur wa calaamatu jarihi kasrat muqadaratun calaa aakhirihi manaca min duuriha ishtigaalu lmaxali bixarakati alxikaaya waa dhihi kartaa haddaad rabtidna waa binayn kartaa wajawazuu fatxata hadi lyaai wاlwqfa bacda fatxiha bilhaai wajawazuu alwaaw اlistinaaf jawazuu ficil maadi mabniyu calى dama litisaali biwaaw اljamaaca w waaw اljamaaca faacil mabniyu calى الsukuni fi maxali rafci wاlأlif litafriiqi farqa bayna waawi اlmufradi wa waawi اljamci fatxata mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbihi fatxa daahira fatxa mudaaf haadii mudaafu ilayhi mabniyu calى الsukuni fi maxali jarin alyaai bayaanu lilhaadihi wa bayaanu majruuri majruur wa calaamatu jari kasrat daahiraة fi aakhirihi ha isku dhihin haadihi mudaaf alyaai mudaafu ilayh ha dhihin asmaaء اlishaara laa tudaaf ilى ma bacdaha wاlwqfa alwaaw xarfu caطfin alwqfa macuufa macطuufu calى اlfatxa wاlmacطuufu calى اmansuubi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxa daahira bacda darfu makaan mansuub calى darfiya bacda mudaaf fatxi mudaafun ilayh majruur bikasra daahira fatxi mudaafha mudaafun ilayh mabni cala sukuuni fi maxali jarin bilhaai jaar wa majruuru mutacaliqu bilwaqfi wdarfu bacda mutacaliqu bilwaqfi ayda wاlhaau fi lwaqfi calaa gulaamiya kalhaai fi lwaqfi calaa sulطaaniya alwaaw listinaaf alhaau mubtada marfuucu bilibtidaa calaamat rafci dama daahira fi lwaqfi jaar wa majruur mutacaliq bmaxduufin taqdiru kaainatan xaalu min alhaa walhaau haadi fi lwaqfi xaal ay ku jirto calaa ghulaamiyah lagu waqfo calaa xarfu jar ghulaamiya majruuru bcalaa mabniyun cala sukuuni fi maxali jarin ama xarakat lxikaaya icraab aljaaru wa majruur calaa ghulaamiya mutacaliqu bilwaqfi klhaai jaar wa majruuru mutacaliqu bkhabri maxduufi taqdiru kaainatu kalhaai wاlhaau fi lwaqfi kaainatu kalhaai aw mithlu alhaai oo kale lamid tahay kaaftaas fi lwaqfi jaar wa majruuru mutacaliqu bimaxduufin xaalu min alhaai asigana kalhaai fi lwaqfi lagu istaago calaa sulطaaniya calaa xarfu jar sulطaaniya ismu majruuru bcalaa wa calaamatu jarihi kasrat muqadaraة manca min duhuuriha ishtiqaal maxali bxarakati اlxikaaya ama sulطaaniya hadaad mabni ka dhigtidna calaa ictibaari lafdi laa malaama calayka aljaaru wاlmajruur calaa sulطaaniya mutacaliq bاlwaqfi wa qaala qowm fiihi yaa gulaama kamaa talow yaa xasrata calaa ma alwaaw اlاstinaaf qaala qowm ficlu wa faacilu fiihi jaaru wamajruuru mutacaliq bqaala yaa gulaama yaa xarfu nidaa gulaama munaada mudaaf mansuub calaamatu nasbihi fatxaة muqadaraة calى ma qabla yaa اlmutakalimi almunqalibati alifا manca min ظuhuuriha اshtigaalu اlmaxali bxarakati اlmunaasaba gulaama mudaaf wa yaau lmutakalimi almudaaf ilayha almunqalibati alifan mudaafu ilayha mabniun cala sukuuni fi maxali jarin wulaamii haddii ciraab la sidii oo maqaali aada ku ciraabto o kale aad ku ciraabaysa haddii ay alif loo bedelana ayadii un baad sheegaysaa oo mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu muqadaratun calaa maa qabla yaai lmutakalimi almunqalibati alifan manca min duhuriha ishtigaal اmaxali bxarakati اmunaasaba gulaama mudaaf wa yaau اlmutakalimi اlmunqalibati alifا mudaafu ilayha mabniun calى sukuni fi maxali jarin intaas un baad leedahay ayib kamaa talow yaa xasrata calaa ma kamaa alkaafu litashbiih alkaafu xarfu jarin wahwa litashbiih maa masdariya talow ficil maadi mabniyu calى dami litisaalihi bdamiiri rafc litisaali biwaaw ljamaca talowdaas talawuu yay ahayd laakiin maadaama talaa alifteedii la gooyay haddii laamta la godo inay alifti meesha ka maqan tahay wax tusinaya male talaa yatluu saasay ahayd marka waxaa weeyaan eh, talowdaas waxaad leedahay ficil maadi mabniyun cala alfatxi haddaad tiraahdo hadda laamtaa maftuuxa aada fiirisid dhib ma laha laakiin waa inaad ogaataa inay alifti meesha ka maqan tahay wاlwaawu damiir mutasil mabniyun calى الsukuni fi maxali rafci faacil wاlalifu litafriiqi farqa bayna waawi اlmufradi wa waawi اljamci wاljumlaة min alficli wاlfaacili talow majruuraة bاlkaafi lannahu maadi hadday masdariya noqoto waxaa laleeyahay wma wmaa dakhalat caley fi taأwiili masdari majruur bاlkaaf wالtaqdiiru ka tilaawatihim marka kaafti waxay jaraysaa masderka ficilkaas ka soo baxay alkaafu xarfu jarin tilaawati majruuru bikaaf hale markaas yaa xasrataa ay ku qowleen yaa xasrataa iyo yaa ghulaama isku icraab waay calaa maa waa iska dhamaystir calaa xarfu jar maa majruuru bcalaa mabnuuc cala sukuuni fi maxali jarin macnaha beytku ku dhamaysanay beytku ku dhamaystiranay laakiin ma aha wax macno meesha loo keenay wa xadfu yaa yajuusu fi nidaai ka qowlihim rabi stajib ducaa'i alwaaw listinaaf xadfu mubtada marfuuc bidama daahira xadfu mudaaf yaa mudaafu ilay mabnuuc cala sukuuni fi maxali jarin yajuuzu ficlu mudaaricu marfuucu bdama daahira wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiru huwa yacuudu ilى اlxadfi fi الnidaai jaaru wmajruur mutacaliq byajuuzu w jumlaة yajuuzu fi maxali rafci khabru mubtada xadafkii khabarkiisi waa wاraabitu baynahumaa faacilu yajuuzu yajuuzudaas faacilkeeda yaa xadfiga u laabanay ka qowlihim jaar wa majruur khabr limubtadain maxduuf rabbi eh, waxaa weeyaan munaada mudaaf maxduufu minhu xarfu nida wataqdiiru yaa rabbi markaasaad leedahay yaa xarfu nidaa rabbi munaada mansuub wacalaamatu nasbihi fatxatu muqadaratun calaa maa qabla yaai lmutakalimi almaxduufati takhfiifan manaca min duhuuriha ishtigaalu lmaxali bixarakati lmunaasaba rabbi mudaaf wa yaau lmutakalimi almaxduufa litakfiif mudaafun ilayha mabniyun cala asukuun fii maxali jarin yaa rabbii ay asalkeedii ahayd ayib istajib ficilu amrin mabniyun cala sukuun wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba anta yaa rabbi ducaaئii mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu la ducaaئii mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbihi fatxatu muqadaraة calى ma qabla yaa اlmutakalimi manaca min duhuriha ishtiqaalu اmaxali bxarakati اmunaasaba ducaaئi mudaaf yaa mutakalim mudaafu ilayh mabniin calى sukuuni fi maxali jarin wain taqul yaa haadihi aw yaada faxadfu yaa mumtanicun yaa haada alwaaw listinaaf in xarfu sharطi taqul ficlu sharطi majzuumu bin wa calaamatu jasmihi والفاaciل ضميir مستتر وجوبا تqدir أnta yا hadihi ya xرفu نidاha xرفu dنبi dihi isم iشhاaرة munaada mبنi calى اkasri في maxali naصbi aw yaadaana waa la icraab faxadfu alfaa waaqicatu fi jawaabi shardi xadfu mubtada marfuucu biاlibtidaa wa calaamatu rafci dama daahira xadfu mudaaf ya mudaafu ley mabni cala sukuni fi maxali jarin mumtanicun khabaru mubtada marfuuc calaamatu rafci damatun daahiratu fi aakhirihi waljumlatu min almubtadai walkhabari xadfu iyo mumtanicun fi maxali jasmin jawaabu shardi yaa haadaa yaa haadihi waa yaa xarfu nidaa haa xarfu tanbiih daa ismu ishaara mabniyun cala sukuni fi maxali nasbin waxa weeye mufrad calam ahay la craabta wallahu aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin